asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddobaad ee kitaabka baabu ruksati fii dalika bilabniya ruksada arrintaas laysuu ruqseeyey horjeedsiga ama dhabar ujeedinta meel dhis ah hadday ay tahay can waasic bni xabbaana raximahu llahu qaal kuntu usallii fi lmasjid masjidkaan ku tukanayo wcabdullahi bnu cumara musnidu dahrahu ila alqibla cabdullahi bnu cumarna uu muxuu ahay dhabarkiisa ku teeriyey qiblada yani qiblada masjidka derbiga dhankiisa qiblada ah uu dhabarka ku teeriyo xagga qiblada ka soo jeedsado falamaa qadaytu salaatii salaadaydii markaan ka baxay insaraftu ilayhi waan u gadoomay min shiqii dhinacayga xaggii dhinacu iga xigay yaan isagu u gadoomay faqaala markaasu cabdullahi cabdullahi bnu cumar baa yaquulu unaasun dad baa waxay yidhaahaan idaa qacadta lilxaaja markaad dankaada u fadhiisato yani saxarada iyo markaad u fadhiisato falaa taqcud ha fadhiisanin mustaqbala alqiblati walaa bayt almaqdis adigoo qiblada qaabilsan iyo bayt baytlmaqdis toona qaabilsana ha fadhiisanin baytlmaqdis marka isagu waxa weeye kolka qiblada wuxuu ka jiraa dhankaasuu ka jiraa muxuu ahaye waqooyi uu ka jiraa marka qofkiisa xaggiisa u jeedsadaa qibladii marka dhabarkuu siinaya dad baa sidaa yidhaaha buy ayb qaala cabdullah markaasu cabdullahina wuxuu dadka isagoo radinaya buu wuxuu yidhi walaqad raqiitu calaa dahri beytin guri dhabarkii baan maalin fara'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baan arkay qaacidan isagoo ku fadhiya calaa labinatayni laba muxuu ahay laba baalkii laba labinadood isagoo ku fadhiya baan arkay mustaqbila alqibla mustaqbilan oo u jeeda bayt almaqdis lixaajatihi xaajadiisina u fadhiya nabiga oo saxaroonaya oo baytulmaqdis xaggiisa usii jeeda ayaan arkay oo laba bulakeetina muxuaha ku fadhiya oo cagaha saar marka ibnu cumar arrintanu isaguna arkay tii abu ayub nahyigiisa ana ma aanu maqal marka isagoona ilaaq buu isna u qaatay inuu qofku meel kasta uu joogaba qiblada ama ujeedsan karo ama dhabarka u jeedin karo ayuu isaguna ka qaatay laakiin ma aha labadaas midkoodna labada xadiis marka way midna midka kaleu marka sharxayaa nahyiguna marka waxaa weeyaan xadiidkii abu ayuub nahyiga ku arooray idlaaqiisii waxaa qaydaya xadiidkan kada ibnu cumar ayaa qaydaya xadiidkan kada ibnu cumar idlaaqa isaga ka fahmayna waxaa qaydaya xadiidka abu ayuub marka waxaa weeyaan qofka mxu aha meel joogana waa inaanu qiblada aanu kana hor jeedsanin dhabarkan qofkiisa meel dhisa ku jiraayo dhanku doona u ujeedsan karo ayb marka saasay axaadiida isu sharaxdaay oo xadiidka xadiidba xadiid buu sharxaa alimaam shaafici radi allahu canhu kitaab aad wanaagsan oo wuxuu leeyahy layidhaha ikhtilaaf alxadiid oo xadiidka noocaas oo kale ah uu kaga hadlo oo xadiidkan xadiidkaasa sharxaya xadiidkan kale xadiidkaasoo nasaxaya waxyaala sidaas oo kale marka labada axaadiid sidaas oo kale iskhilaafsan iyo sida isu sharxaysay iyo waxyaalahaas uu kaga hadlo baabu nahyi an yubaala fi lmaa'i uma yuqtasala minhu nahyiga la yska in biyaha lagu kaajo biyaha fadhiya wey webi iska socda iyo isaga kuma jiraan biyo fadhiya in inta lagu jaadana lagu qabaysto muxuu ahay reebidda layska reebo can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alay slam qaal laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im adaa'im yani raakid biyaha fadhiya yaanu qofkii ku dhex kaajin uma yaktasil minhu adaan aanu ka qabaysanin aynu ku qabaysanin aan biyihii intuu fadhiya intuu ku kaajo adaan aynu ku qabaysanin yani hadduu ku kaajo marka faraha ka qaado dib dambe yaanu ugu qabaysani weeyaan ayb riwaayaad kalena marka iyagu waa ka ahaayeen oo inda waa imaan doonaa وعn abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam laa tabul fi lmaءi الdaa'im aladi laa yajri aladi laa yajri waa tafsir lidaa'im daa'imkaasuu fasiraya biyaha fadhiya ee yani aan soconin yaanu ha ku kaajin uma taqtasil minhu aad haddana ka qabaysato ayb marka riwaaya kale waa ti ahayd laa yabulana axadukum fi lmaai daa'im walaa yaqtasil minhu fiihi min aljanaaba yani kuna dhex qubaysanin janaabo kaga qubaysanin kuna kaajin marka labadaba labadaba gaarkooda la ysaga nahiyey in laysku daraana waa layska nahiyey mid walibana gaarkiisa la ysaga nahiyey biyaha fadhiya qofkii janaaba leh yaanu kuna dhex qubaysanin kuna kaajin hadduu ku kaajana marka xataa weer intu darsada aanu ku qubaysanin waa inu faraxa ka qaado ayb marka waa inay qubaystaa lagu qubayso biyahaas fadhiya iyo kaadida lagu kaajayba waa inay wax u dhimayaan baabun fi listibraa'i walistiqaari min albawl istibraha hubsasha istibraha macanihiisa waa hubsasho waxaa la iska hubsada weeyaan istitaarkana waa iska hagaajin la iska hagaajiyo kaadida la iska hagaajiyo oo dulduulkeedii waxaasi la iska ilaaliyo marka marka la kaajayo in kaadida dulduulkeeda la iska ilaaliyo kolkii la kaajana intaan muxuu ahaye in laska laiska hubsado inay kaadii soo dhammaatay intaan horta la iska tirtirin ama la iska dhaqin inkaa soo dhammaata la iska hubsado marka taasu marka mid waajiba wey in la iska hubsado kaadidii oo qofku aanu kicin oo aanu dharkiisii gashanin isaga oo aan kaadi inay ka soo dhammaatay iyo in kale iska hubsanin laakiin dadku waa ku xeel dheeraano xadday kaga baxeenoo mubaalago aan loo sii baahnayn ayay dadku sameeyaan qofku marka uu is yidhaaho eh, dannigiisa ay ka qaalib noqoto ina kaadii soo dhammaato khalaas wax dambe hadda aan warin oo soo socda idan waa dareemi karaa inay wax soo socdaan oo wax dhibicihii ay soo marayaan qasabada soo dhex marayaan in kale waa dareemaya intii wax dhibico uu soo maraya meesha uu dareensan yahayba ha fadhiyo oo ayaanu kicin kolkuusa marka uu sidaa khalaaskaadi waa soo dhammaatay waxba yaanu muxuu ahaayey hina eh, eh, dhihin waxana yaanu jiijiidin waxba cagaa dhulka la dhicin waxba kale samaynin ha iska dhaqo marka iska soo baxo an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal mara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa qabrayn laba qabri buu soo maray rasuulka ilaahay madiina arrintaasu ahayd mise maka ahayd labadaba waa la yidhaha fa qaala markaasu wuxuu yidhi innahumaa yucadabaan inahumaa la yucadabaani waa la cadaabayaa qayladoodii buu maqlay labadaa qabri labadii qofka ku jirtay xabaadkii ka baxayey buu maqlay nebiga alayh salatu salaam markaasuu isagoo ah, gagaxsan buu soo baxay nebiga alayh salaatu wasalaam markaasuu yidhi yeyihiin dadka kadu markaasaa loo sheegay waa alaymunka waa hebel iyo hebel iyo baa layidhi riwaayadka qaar waxay yidhaaheen dad ahlujaahiliga ku dhintay bay ahaayeen qaarna waxay yidhaaheen laba qabriyo cusub bay ahaayeen kolkaasoo qoyan ayb waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani loomana cadaabayo fii kabiirin wax weyn looma cadaabayo wax weyn looma cadaabayo bule wax yar baa loo cadaabaya riwaayadii bukhaari waa ti ahayd bala kolku sidaa yg hadda bala yani waa wenya ma weyna markaasu haddana maya waa weyn yahay marka ma weynada waxa waxau ka wadaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam wax culus ma aanu ahayn wax culus ay iska ilaalin kari waayaan ma aynan ahayne wax fudud oo u dhib yaraan laaba ah lakin iyagaa iska fudaydsaday ama kabiira maaha yani fii nadarihima iyaga agtooda waxba aanu ku ahayn lakin ilah agtiisa waa ku weyn laba dembi oo aan weynayn ayaa loo cadaabayaa ama axaduhumaa midkood fa kaana yamshi binamiima namiimaduu la socon jiray dadku isku dirdiri jiray wa ama alaakharu ka kalena fa kaana laa yastatiru min bawlihi kaadidiisaanu iska asturi jirin kaadida dulduulkeedii waxaasaanu iska hagaajin jirin laa yastabri'u iyo laa yastanzihu iyo dhowr riwaayadood laa yastatiru dhowr riwaayadood baa markaa sidaas ku timaada kaadidiisa aanu iska hagaajin jirin un weeyaan marka marka kaadidiisa kolka la maxaa laga qaatay kaadida banu aadamku inay nijaas tahay ayb riwaayo waxaad jirta odhanaysaa laa yastatiru min albawr kaadid aanu iska hagaajin jirin taasi waxay keeni lahayd marka kaadi oo dhanu inay nijaas tahay kaadida xayawaanaadka iyo wax walbaba laakiin riwaayada riwaayadana qayidaysa marka kaadida bani aadamka gaar ahaan inunbuu xadiidkan kadu sheegayaa inuu nijaas yahay ama xayawaanaadka kale xayawaanaadku inay kaadidoodu inay nijaas tahay iyo inayna nijaas ahayn xadiidkan kadu waxba kama hadlaayo waxaase jirta marka xadiid laba xadiid iyo oo laga qaadanayo inayna nijaas ahayn xayawaanaadka hilibkooda la cuna caanahooda la cabo kaadidooda iyo saaladoodii iyo inay nijaas ahayn xadiid laga qaadanayo ayaa jira waxaa kuwa kale hilibkooda la cuniyso dameerihii iyo wixii lamida iyagu iyo kuwaasu waa nijaas iyaga fadalaadkooda ayb qaala fadacaa bicasiibin ulshan naqlada usheedaan casiib la yidhaha iyo jariid iyo la yidhaahaa bicasiibi radbin ayuu nebigu dalbay fashaqahu bnayni laba u kala jeexay uma karasa wuxuu ku tallaalay calaa haada midkaas waaxidan jeex buu ku tallaalay wa calaa haada kaa kalena waaxidan miduu ku tallaalay uma qaala markaasu wuxuu yidhi lacalahu an yuqafafa canhumaa maa lam yaybasaa waxay suurowda yani rajaynaya in alla ka fudaydiyo intayna qalalin intayna labadaas qalalin in cadaabka laga fudaydiyo yaanu rajaynayaa sababka marka looga fudaydinayo nebigu alay sala slam ugu rajeeyay in looga fudaydiyo ayaad muxuu ahaaye dadku shuraaxdu wax ku sheeg sheegeen qaar waxay yidhaaheen waxaa suurowda inay inta ay qoyan yihiin waa tasbiixsanayaan labadaa laamood marka tasbiixda dushooda ay ku tasbiixsanayaan sababtooda looga fudaydinayaa marka wixii cibaade ee qabriga dushiisa lagu sameeyo sabab itakfiif alcadaab inuu u noqonayo haduu qofkaas ahlunaar uu yahay ayay ka qaateen laakiin xadiidka riwaayadkiisa qaarkood ba waxay caddaysay inay midaasu ahayd shafaaca khaasa nabiga alayh sala slam nebiga u duceeyey oo ilaahay uga baryey markaasaa nebiga alayhi salaa in muddadaa gaaban loogaga aqbalay labadaa ulood intayna ka qalalin ayaa cadaabka lagaga fudaydinaya inta saasaa lagaga aqbali waay marka mid u gaara ahayd nebiga alayhi salatu salam shafaaca gaar ah oo labadaa nin u shafaaco qaada u duceeyey oo calaamadaas loo siiyey muddadaas loogaga aqbalay ay ahayd marka mid lagaga dayan karo iyo nebiga alayh salatu salaam ma aha dadku markaa mubaalaga arrintaa ku sameeyano waa muxuu ahay dadka reerbaadihii iyobaa u badan in intay soo eh, geed soo qoyan soo gooyaan laanka soo gooyaan ay dul saaraan xataa waxay gaadhay kolkay meel qabri ku eh, la siman ay marayaan jid ay dadku maraan meel qubureen xagga ka tahay markay marayaan inay meeshii ku qumanayd iyo geed qoyan iyo dhigaan ilaa marka horta dambe in dhagaxa meeshii la dhigo meeshii qabriga eh, ku qumanayd jidka ahayd ay noqoto meel mxuaha taallo oo kale oo dhagxanta ay ku tuuran iyo ay noqdaan bay marka dadku sameeyaan marka waxaasoo dhan sancaan isaguna yaman waxyaalu ka sheeg sheegayaa oo dad xariiqo dhagxanta quruurta xariiqo oo waxyaala <laughs> sidaas iyo waxaasna marka nabigu alay sala slam wuxuu sameeyey maa halkaa mar buu sidaa sameeyey halkaana marna shafaaca khaasa ay ahayd marka wax dambe oo lagaga dayan karaya nebigu alayh isalaatu wasalaam ma ay ahayn waa khusuusiya nebiga u gaarab ahayd iyo labadaa nin qabrigooda baabu nahyi can اlistinjaa'i biاlyamiin qaadasho lagu darab qaato midigta nahyiga la yska reebay can cabdillaahi bni abi qataadata can abiih abu qataada magaciisa alxaaris ibni ribciy alansaari ayaa la yidhaha radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yumsikanna axadukum midkiin yaanu ku qabanin dakarahu eh, duuryadiisa yaanu ku qabanin biyamiinihi gacantiisa wahuwa yabuud isagoo kaajaya markuu kaajaya kaadida iska duwaayo yaanu midigta ku qabanina bidixda ku qabto walaa yatamasax yaanu iskana tirtirin min alkhalaa musquusha yani wixii lala galay yaanu iskaga tirtirin biyamiinihi midigtiisa yaanu iskaga tirtirin ee bidixdaa iskaga tirtiro marka hadduu iska dhaqaayo iyo hadduu iska tiraayeba bidixdaa iskaga tira mooye midigta yaanu iskaga tirin walaa yatanafas fi weelka weelka yaanu ku neefsanin markuu xabaayo sharaab uu xabaayo weelka dhexdiisa yaanu ku neefsanin ee afka intuu ka qaado oo afka ka leexiyo haneef haneef goosto marka baabu listinjaa'i bilmaa'i min atabaruz yani saxaroodka istinjada biyaha lagu lagu istinja qaado can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam dakla xaa'iطan beer buu galay nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu ku kortagaayey wa tabicahu waxaa raacay gulaamun wiil yar baa raacay macahu mida'a weel weyse weyse wada wa huwa asqarunaa waanu noogu yaraa wiilkaasu fa wadacahaa cinda sidratin geed agtiisuu dhigay uu nebiga u dhigay faqadaa rasuulu llahi sala allahu alay slam xaajatahu nebiga dantiisiibuu gutay wa kharaja waa noo soo baxay waqad istanjaa bilmaa'i isagoo biyihii ku darab yeeshay baabu listijmaari baabun alistijmaaru witrun alistijmaar waa isticmaalu ljamra jamradana dhagaxaa la yidhaahaa sida jamaraadka hadda la taqaanaan iyo jamrada macnaheedu waa dhagaxa dhuxusha dab kalena jamro waa laydhaahaa dhagaxana jamro waa laydhaahaa marka istijmaarka waxaa qaar waxay ku fasireen maxaa kolka yani bakuurkay ku fasireen marka qofka uu qacsanayo inuu saddex goor ku dhinto bay ku fasireen laakiin ma istijmaarka kii jamrigii dhuxusha ah lagama wada jamrigii dhagxanta ah ayaa laga wadaa marka qofku kolkuu dhagxan isticmaalayo iskaga tirtirayo dhagax iskaga tirtirayo inuu tira isdheer ka dhigo can abi hurayrata radia allahu canhu yablugu bihi nabiya abu hurayra oo nebiga gaadhsiinaya arrintaa gaadhsiinaya in xadiis marfuuca ka dhigaya qaala wuxuu yidhi rasuulka ilah inuu yidhi ida stajmara axadukum midkiin markuu dhagaxyeysanayo falyastajmir watran tira isdheer marka kolkaa waxaa weeyaan saddex horta inayna ka yaraan dhagxantu waa waajib cinquhuna waa waajib in meesha la nadiifiyana waa waajib hadday marka saddexdii ku nadiifsami weydo waa in wax lagu daro laakiin waxaa sunnaha markaa kolka waxa lagu daray inay tiro isdheer noqoto shan toddoba sida noqoto wa idaa tawada'a markuu wayse qaadanaya axadukum midkiin markuu wayse qaadanayana falyajcal fii anfihi maa ansankiisa biyo ha yeelo uma liyanhurhu haddana soo duugsada iska soo daadiyo biyihii baabun alistijmaaru biاlaxjaar walmancu min alrawhi wاlcadm istijmaarka yani darabyaalka lagu darab yeelanayo dhaxanta lagu darab yeelanayo iyo diidada la isu diiday saalada iyo iyo lafta la isu diiday عن سلمان رضي الله عنه قال سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان بن أردشير الفارسي رضي الله عنه قال قيل له waxaa lagu yidhi nin mushrigaa ku yidhi سلmaan ku yidhi qad callamaكم نبiyكم kula شhayءin xatى القراءة nebigiinu wax walba waa idin baray xataa sida loo saxroodo waa idin baray yuu ku yidhi nin baa marka mushriga ayaa ka yaabay diinta mxuahay islaamka ah kaamilnimadeeda iyo siday muslimiinta wax walba u sheegtay daqaa'iq alaaadaab ayna ka tegin uu uu yidhi nebigiina xataa sida loo saxarooda kalota uu idin baray waxuu idinka tegayba ma jiro qaala markaasuu salmaan yidhi ajal haah waana baray nahaanaa wuxuu naga reebay an nastaqbila alqiblata biqaa'itin aw bowl inaan qiblada kala horjeedsanno kaadi ama saxaro waa naga reebay wa an nastanjiya bilyamiin midigta inaan ku darab waa naga nahiyey wa an nastanjiya biaqala min alaaati axjaab saddex dhagax wax ka yar inaan ku darab yeelannana waa naga nahiyey aw nastanjiya birajiicin inaan muxuha saare ku darab yeelannana waa naga nahiyey oo cadmin ama laf inaan ku darab yeelannana waa naga nahiyey labadaana marka sababtii la nahiyey waxaa weeyaan muxuu ahay sida xadiidu ay caddaysay nebigu alayhi salaatu wasalaam baa wuxuu sahay uga dhigay jilku sahay labadaa uga dhigay marka laftaan hilibka ka cunaana hilib bay u tahay hilibkii laga cunay oo sidiisii ah buuxa ayaa ilaahay siinaya helayaan oo cunayaan marka waa inaan laga nijaasaynin saalada xoolaheennuna xoolahooday carif u yihiin oo xoolahooda eh, cuna marka iyagana waa inaan laga hadlaynin sidaasaa laysaga reeb baabu listijaai biuhub lmayta uhub waa jamcu ihaab ihaabkuna waa jildiga yani darabyeelka lagu darab yeesho layskaga tirtiro maqaarka baktiga an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal tuصdiqa calى maymun alintifac baan ujeeda istijaa ma alintifac intifac lagu intifaaco wey in lagu intifaaco muxuu ahay xoolaha baktiyey haragooda tuصdiqa calىa mawlaatin limaymuuna jaariyad ay maymuuna lahayd ayaa wax lagu sadaqaystay mawlaad marka waxaa la midda la xoreeyey baa mida xoraysay maymuna xoraysay maymuna bint alxaarif alhilaaliya um lmu'miniin radi allahu canha waana ibnu cabbaas habaryartii mxuah jaariyad ay maymuna xoraysay baa waxaa lagu sadaqaystay bishaati neef adhiya famaatat waa dhimatay shaatadii famara bihaa rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulka ilahi baa soo maray faqaala markaasu wuxuu yidhi hallaa akhadtum ihaabaha maxaad haraggeeda u qaadan weydeen faintafactum bihi adigu intiaa fadabaktumuuha aad u magdin weydeen faintafactum bi aad ugu intifaaci weydeen maxaad harga intaad kala baxdaan oo deebisaan aad ugu intifaaci weydeen buu yidhi marka wax lagu intifaaci karo usuu badan in lagu intifaaco in la baylihiyo oo la dayaco nebigu alayhi salaa slam yuu nacaya xataa muxuu aha neefkii baktiyey wixii nafci galaaya in laga qaato buu amrayaa nebigu alayhi salaatu wasalaam fa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen innahaa mayta bakti weeyaan faqaala markaasu wuxuu yidhi inamaa xaruma akluha cunideeda unba xaaraam noqotay cunideeda unbaa xaaraam noqotay mooyaane haraggeeda xaaraam ma aha haraggeeda marka inta la cunideeda keliya ma xaaraam maaha marka iibkeeduna waa sida oo kale hilibkeedii iyo subageedii iyo waxyaalahaas iyo in la iibiyaayo waa xaraam xaraam weeyaan laakiin in lagu intifaaco haraggeeda lagu intifaaco iyada xaraam ma aha dhogorteedana waa sida oo kale waa lagu intifaaci karaa lafaheeda waa lagu intifaaci karaa geeskeeda waa lagu intifaacay baabun idaa dubiغa alihaabu faqad طahur haragga haddii la deebiyo waa aahir noqday an yaziid bn abi xabiib ana abalkhayri xadaahu qaala ra'aytu cala bni wacla ninkaa ibni wacla la ydhaha waxaan ku arkay bni wclt الsabniy الsab'iy sab'iy hamse miya waa nisba ilaa sab beledkiis loo nisbay ninkaasaan waxaan ku arkay farwan harag baan ku arkay harag isaga oo xidhan baan ku arkay funaanadaha iyo idinka ka samaysan ee mxaadaka gashadaan iyo ama kuwa dhogortale ka samaysan ee kuwaasaa farwa la yidhaha haragga dhogortiisee ayaa farwa la maxaa waaya famasistuhu waan taabtay arwadii baan taabtay u xidhnaa faqaala markaasuu maa laka tamasuhu maxaad leedaad u taabanaysaa qad sa'altu cabdاllahi ibna cabbaas cabdullahi ibna cabbaas baan weydiiyey qultu waxaan idhi innaa nakunu bilmaqrib maqrib baan ahaanayna maqrib baan joogaynaa wa macana albarbar barbar baa nala mxuu ahay ay nala joogaan barbar qabaa'isha muxuaa degtaa aan carabta ahayn ee degtaa mxua shabaal afriqiya yaa barbar la yidhaahaa marka kuwaasuna gaalay ahayn walmajuus majuus baa nala joogta nu'taa waxaa naloo keenayaa bilkabsh neef e, wan baa naloo keenayaa qad labaxuuhu ay gowraceen wa naxnu laa na'kulu dabaaixahum dabaaixdoodana ma cunayno wayaatuuna waxay noola imaanayaan bisiqa yani bilqirab qarbad bay noo keenayaan sibraad iyo waxaasay noola imaanayaan yajcaluuna fiihi lwadag yani shaxm ay subag kusoo shubeen ayay noo keenayaan faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi qad sa'alnaa rasuula allahi sala allahu alay slam can dalika rasuulka ilaahay baan arrintaa weydiino faqaala markaasu wuxuu yidhi dibaaquhu tahuuruhu deebintiisa ayaa uhuurkiisii ah in marka ku taahir noqonaya neefkii majuusiga uu gowracay iyo kii muxuu ahay iska baktiyey iyo kii baalka uu dilay iyo wixiiba dabxi sharciga kayrkii ku dhintay oo dhan waa wada meydka laakiin hargis wuxuu ku taahir noqonayaa in la deebiyaa marka weel baa laga dhigan karaa oo subag ama caano ama la doona saliid baa lagu shuban karaa biyaha lagu shuban baabun idaa walaga alkalbu fii inaa'i axadikum falyagsilhu sabca can cabdillaahi bni اlmugafal radia allahu canhu qaala amaranaa rasuulu llahi salى allahu alay waslam biqatli اlkilaab ayda inaan laynuuna faray nebiga alayh الsalatu wasalaam markii hore ayda in la laayuu faray uma qaala markaasu wuxuu yidhi ma baaluhum ma baaluhum wa baalu lkilaab maxay tahay xaalkooda iyag maxau kala dana iyaga iyo ayda marka waa ka nahiyey layntoodii uu ka nahiyey uma rakasa wuxuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu u rugsadeeyey fii kalbi saydi ayga lagu ugaarsado yani fi iqtinaa'i kalbi sayd haysashada la haysto ayga lagu ugaarsado wa kalbi alghanam iyo ayga ariga ariga raacee baalka ka ilaaliyo ee soo lagu tababaray iyo wixii la mida ee beeraha ka xiraaseeyay iyo waas oo kale aygiiba lagu intifaaco waa u rugsadeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iqtinihiis uu u rugsadeeyey wa qaala wuxuuna yidhi idaa walaga alkalbu fi linaa aygu hadduu weelka galo afka la galo buluuq waxaa la yidhaahaa inuu carabka wax ku cabo aydi iyo wixii lamida waxyaalaan hilib cunkiihi waa kuwa carabkooda wax ku cabaan carabka ku balaqsadaan marka balaqsigaasaa wuluuq lagu magacaaba hadduu aygu afka la galo yani uu ku cabo fi linaa'i weelka faqsiluuhu sabca maraatin toddoba goor dhaqa wa cafiruuhu carreeya athaaminata marka sideedaadna bituraab ciidda ku carreeya marka sideedaad baa marka riwaayantaba saasay leeyihin riwaayon kalena muxuu ahay marka koowaad bay riwaayo kalena leedahay marka ugu horaysa marka toddobadaasay ku jirtaa ayb wa fii riwaayati yaxya bni saciidin waraqasa fii kalbi alghanami waasaydi wazarci zarcigu marka yaxya isagu riwaayadiisa ku dartay baabu fadli lwudu can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam الطهوuر شطر الإيمان طهوurku waa mxu ahaye طahaaro qaadashadu waa iimaanka nuski iimaanka nuskiis weeyaan طahaaro qaadadku والحamdu للahi تملأ الميزان الحamdu للahina miiزaankay buuxisaa aakharo miiزaanka xasanaadkay buuxisaa وسubحaana الlahi والحamdu لله labadaa erayna تملأaani buu yidhi ama تملأ ma bayna السماءi والأرض waxay buuxiyaan inta cirkiya dhulka udhexaysay buuxiyaan wsalaatu nuur salaaduna waa iftiin iftiin bay u tahay qofka mxua qiyaamaha u noqonaysaa oo inaga xadiidka abi hurayra kusoo maray ee marka la gudbaayo in qofkii nuur la siinayo wa sadaqatu burhaan sadaqaduna waa daliil daliil bay u tahay qofka iimaankiisa u tahay ile maalka aad baa loo jecel yahay marka maalkiisa u jeclaa marka kolku qofku bixiyo dar ilaahay u bixinayo oo qof mu'mina yahay bay markhaati ka tahay wasabru diyaa sabirkuna waa iftiin isaguna waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aankuna xujuu kugu yahay qof walowba ama xujuu kuu yahay qofkii ku camal fala xuji u noqonaya qofkii ku camalfali waayan xuji ku noqonaya aayaddaasoo aadan aqrin maxaa ugu camalfali weyday baa la dhahaya isagaa weliba la doodaya dadka qaarna wuu daafacaya qur'aanku oo ilah buu uga doodayaa qaarna wuu la doodayaa oo xujadu ku oogayaa kullu nnaasi yaqduu dadka dhan waa ka lahaan fa baayicu nafsahu naftiisuu iibiya qof waliba naftiisa iibkeedu ku ka lahaa aroortii fa yuctiquha waa xoraynayaa muctiquha kii xoraynaya weeyaan aw muubiquha ama kii halaagaya weeyaan yani ilaah buu ka iibsanayaa naftiisa waa badbaadinaya waa xoraynaya ama shayطaan buu ka iibinayaayo naftiisiibuu halaagaya dadka oo dhan baabu khuruuji الkhaطaaya maca alwudu dunuubta inay daadato wayseqaadka ay la daadato oo biyaha soo raacdo can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal idaa tawada'a alcabdu lmuslimu aw ilmu'min addoonka muslimka abu mise addoonka mu'minka ah raawigii baa shakiyey fagasla wajhahu yani idaa araada weeyaan markuu wayse qaadanayo inuu wayse qaato uu doono ee wejigiisa uu dhaqo kharaja min wajhi wejigiisa waxaa ka baxa kullu khatii'atin dembi oo dhan nadara ilayha uu ku eegay bicaynihi ishiisa uu ku eegay wax alle wixii dembiga indhaha uu ku sameeyey kolkuu wejiga dhaqay kasoo dhacaan ayb qof cawradii uu fiiriyey guri aan loo idnin oo idinla-aanu dariishada ka fiiriyey naag ajnabi aan fiiriye waxay noqotaba wax alle wixii indhihiisa ku sameeyey dembigaasay la soo daadanayaan ayib warqad qof kale leeyahay uu fiirsaday oo sirhi ugu taalo wixiiba dembi hindhaha lagu sameeyo ee nadre ku saabsano waxay wejiga markii la dhaqay dembiga soo biyaha soo raacayaan maca almaa'i biyahay lasoo dhaca ay la soo baxayaan aw maca aakhiri qatri lmaa'i biyaha dhibicdooda ta u dambaysa faidaa gasla yadayhi markuu gacmihiisa dhaqana kharaja min yadayhi gacmihiisa waxaa kasoo baxa kullu khatii'atin kaana batashathaa yadaahu dembi kasta oo gacmihiisa ay qabteen ayaa la soo dhaca qofuu wax ku dhuftay qofuu taabtay xaaraan ku taabtay wixii dembi ahaa gacmihiisa ku saabsanaa ayaa soo dhacaya aw maca aakhiri qatri lmaa biyaha dhibicdooda ta u dambaysa ay la soo dhacayaan waidaa gasla rijlayhi lugihiisa hantuu dhaqana kharajad waxaa soo baxaysa kullu khati'atin mashathaa rijlaahu dembi kasta oo lugihiisa u socdeen ayaa ka soo baxaya maca almaa'i aw maca aakhiri qatri ilmaa xataa yakhruja ilaa u ka baxo naqiyan mid nadiif ah min adunuubi dunuubtii oo dhan ka daahir xubin walba markuu dhaqamay marka dembigii ku saabsanaa ayaa soo baxaya markuu istinshaaqsado salkii wixii ku saabsanaabaa soo baxaya uu ku luqluqdo wixii afka ku saabsanaabaa soo baxaya wixii dembiba marka habeen walbaba dembigeedii baa la soo baxaya dunuubta sidaasoo kale ah ee xadiidu ay sheegto in lagu dhaafo acmaasha saalixaadaa lagu dhaafo ma dunuubta nooca ka mid mida ah mise waa dunuubta oo dhan dunuubta saqaa'irta miyaa mise saqaa'ir iyo kabaa'irbaba axaadiidka qaar waxay ku qaydayaan saqaa'irtay ku qaydayaan marka qaarna waa iska ilaaqaan marka dunuubtaas lagu dhaafo lagu dhaafo acmaasha saalixaadaa lagu dhaafo waa sakaa'irta ee kabaa'irta kuma jirto ilaa xajku iyo tawbada iyo kuyaalkaas iyo adigu mooyaane iyo mxua hijrada iyo baab fi siwaaki cinda alwudu can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu baata cinda nabiy llahi sala allahu alayh wasalam daata leyla habeen buu nebiga la seexday oo nebiga gurigiisa la baryey habaryartii gurigeeda maymuuna radia allahu canha faqaala faqaama nabiyu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahi waa soo toosay min aakhiri lleyl habeenka aakhirkiisa buu soo toosay fakharaja waa baxay gurigu ka baxay fanadara ila asamaa'i cerkuu eegay uma talaa hadihi alaaya aayaddantabu aqriyey fii aakhiri fii aali cimraan ku jirta ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi leyli wاnahaari laaayaati liulil albaab xataa balaqa ilaa uu ka gaadhay faqinaa cadaaba annaar ilaa halkaa ka gaadhay riwaayad kalena waa ku ahaa inuu tobanka aayadood ba aqriyay suuradda ayaan u dhameeyey ayib uma rajaca ila albeyti gurigu usoo noqday fatasawaka waa wayse qaatay marka aayaddantada aqrinteeda waxaa laga qaatay xaaladaa nebigu alayh isalatu salaam uu aqriyey marka lasoo tooso in la aqriyo iyo marka cerka la eegaba marka cerka la eego xataa isagoo soo jeeda markuu cerka e, eego inuu e, maxay sunno ay tahay inuu qofku aqriyo aayadantada e, markuu hurdo kasoo toosana uu aayadahaasoo dhan ba aqriyo fatasawaka waa waa cadayday fatawada'a waa weyse qaatay uma qaama waa istaagay salaad buu isu taagay wasallaa waa tukaday uma dajaca waa seexday uma qaama waa soo toosay faharaja waa baxay fanadara ila salaa ila samaa cerku eegay uma talaa hadihi alaaya aayaddan haddana aqriyey uma kharaja fatasawaka uma tawada'a uma qaama fasallaa dhowr goor buu marka sidaa yeelo nebiga alay sala slam marba intuu seexdo uu soo tooso oo baxoo cerka eego وعn caaئiشhaةa رadي الlه عanهa أن النabiya slى الlه عlيه وsلم kana إida dakla baytahu badaأa bالsiwاaq markuu guriga soo galo nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاam wuxuu ku bilaabi jiray cadaygu ku bilaabi jiray markuu soo toosana cadaygu ku bilaabi jiray ayb marka kolka guriga lasoo galo in la cadaydo sunantay ka mid tahay baab التaymun fi الطahuuri وغayrihi طahaaro qaadashada iyo wixii kastaba in la midigaysto yani midigta lagu sameeyo عن caaئiشhaةa رadي الlه عanهa qaal in kana rasuul الlahi slى الlه عlay slm in waa intii mخaفafa min aثaqiila intantada la yidhah inaba asalkeeda aw inahu xaalku wuxuu ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulku ilaahay inuu ahaa la yuxibu kii jecel attayamuna midigaysigu jecelaa fii tuhuurihi tahaaro qaadadkiisa markuu weysaysanayay iyo markuu qubaysanayay iyoba midigta inuu ku bilaabo buu jeclaa idaa tatahara markuu tahaaro qaadanayo wa fii tarajulihi shanlaysigiisa idaa tarajala markuu shanlaysanayo wa fii inticaalihi kabagashadkiisa idaa intacala markuu kabagashanayo waxa loo xusamaynayo inuu midinka ku bilaabo ayuu jeclaa wa fii sha'nihi kullihi bay weliba tiri ayb marka markuu dharka gashanayana sida oo kale weeyaan baabu sifati wuduu'i rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay waysaqaadkiisa tilmaantiisii can cabdillaahi bni zayd bni caasim alansaariyi radia allahu canhu ninkaas saxaabiga ah waxaa jira saxaabi kale oo la magacabaa jira oo aabbihii iyo aabbihina aabihii la magacayo isna cabdullahi bni zayd la yidhaha marka aabbaha awoway ku kala duwan yihiin sidaasu marka kan awogiisa usii raaciyey saxaabiga kale waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu zayd ibni cabdirabbihi alansaari weeyaan marka kanna waa cabdullaahi ibnu zayd ibni caasim alansaari kaas kale marka cabdullaahi ibnu zayd ibni cabdirabbihi la ydhaho midka saaxib aladaan la yidhaho ninka adaanka ku riyooday kanuuna saaxib alwudu' baa la yidhaho waysaqaadkii nebiga ayuu aad u tilmaami jiray markaas wuxuu leeyahay eh, radia allahu canhu wa kaanat lahu suxba saaxiibtinimo yani nebigu suxbo eh, lahaay saxaabadii nebigu ka mid ahaa qaala cabdullahi bni zayd ba wuxuu yidhi qiila lahu waxaa lagu yidhi tawada' lanaa noo weyse qaado wudu'a rasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi weyse qaadkiisii noo weyse qaado rasuulka ilahi siduu weyse qaadan jiray camaliya nagu tus fa bimaa'in biyuu dalbay eh, weel buu dalbay biyo ah fa dacaa biinaa'in weel buu dalbay yani weel biyo ah buu dalbay waa loo keenay faadfa'a minhu wuxuu kaga shubay biyihii buu kaga shubay calaa yadayhi gacmihiisa weelkii intuu soo qalloociyey uu biyihii gacanta ku shubtay faghaslahumaa gacmihii buu dhaqay alaaan saddex goor intaan horta gacanta gelinin yuu marka biyihii intuu ku shubay ayuu gacmaha dhaqday marka nahyiga aynu soo marray ee qofku kolkuu soo tooso toosayo aanu weelka gacanta gelinin lalahaa nahyigu kolkaas keliya ku khaas ma aha ee markii muxuaha la weyse qaadanayaaba intaan horta weelka gacanta la gelinin waa in la fara dhaqdo uma adkala yadahu gacantiisii buu geliyey weelkii geliyey fastakrajaha waa ka soo bixiyey famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxida hal kaf hal sacab ayuu kana luqluqday kana sandaarsaday facala dalika alaaan saddex goor buu sidaa yeelay saddex kaf intuu buu midba kor intuu soo darsado uu ku kulminaya midkiiba madmadada iyo istinshaaqda ku kulminaayey uma adkhala yadahu gacantiisii buu geliyey weelkii geliyey oo soo darsaday faistakhrajahaa waa la soo baxay fagasala wajhahu alaaan wejigiisi saddex goor dhaqay uma adkala yadahu gacantiisii buu geliyey faistakhrajahaa waa la soo baxay fagasala yadayhi gacmihiisii buu dhaqay ila almirfaqayni labada suxul laga gaadho buu dhaqay maratayni maratayn laba laba goor markuu iskhilaafiyey xubnaha qaarna saddex saddex buu ka dhigayaa qaarna labalabuu ka dhigayaa sidaasna waa dhacday waa u isqaatay nebiga alayh isalaatu wasalaam uma adkhala yaddaw gacantiisu geliyo fastakhraja waa la soo baxay famasaxara bira'sihi madaxiisuu masaxay sida marka nebiga alayh salatu slam madax u masixi jiray bakteriya sidoo cabdullaahi ibnu zayd iyo muxuu ahay rubayc bintu mucaawid iyo kayrkoodba ay tilmaamayaan nebiga alayh salatu slam siduu u masixi jiray mas labada gacmoodoo wada jirto madaxa ku masixi jiray madaxana waa camimi jiray daruurina ma aha in madaxa lafta la gaadhsiiyo timaha keliya ku filan dadkeenna waxay aada ugu badan yihiin caamadu inay u malaynayaan haddaan lafta la gaadhsiinin inayna ku filayn marka waxaad arkaysa in yaro biyo intay soo qaadaan bay madax ku hoqayaano lafta gaadhsiinayaan marka taasu maaha sunno waxba ma ahee tacmiimkaa sunna ayb fa fiiriya marka madaxiisuu masaxay fa aqbala biyadayhi labadiisi gacmood buu yani xarakahumaa ila alamaam horay buu usoo dhaqaajiyey wa adbara waana la sii jeedsaday yani xagga qadaadka u kaxeeyey ayb intuu halkaas kaga bilaabay oo gadaal u kaxeeyey oo qadaadka gaadhsiiyey uu haddana soo celiyo meeshoodii ku soo celiyey uma gasla rijlayhi ila alkacbayn labadiisii lugood buu dhaqay ilaa anqawyada uma qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullahi ibnu zayd baa wuxuu yidhi haakada wuduءu rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam saasuu ah rasuulka ilahi wasaqaadkiisii haakada kaana wudu'u rasuuli lahi sala allau alay slam sidaasuu ahaa yani sidaas daa'im ma ahayn wudu'ii rasuulka waa ka mid tahay ficlan laakiin taas ma ayna ahayn daa'im uma ay ahayn siyaalo kalena waa u weyse qaatay al hal mar waa weyse qaatay laba laba waa u weyse qaatay saddex saddex buuna u badnaa saddex saddex in xubintiiba dhaqo inuu iskhilaafsiiyo oo xubnahana qaarna saddex ka dhiga qaarna laba ka dhiga sida cabdullahi ibnu zayd uu tilmaamayana waa dhacday iyadu baabu listinhaar soo daadinta biyaha sanka laga soo daadiyo yaa istinhaar la yidhaha lasoo dugsado fiif la soo yidhaaho can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa tawada'a axadukum falyastanshiq falyastanshiq ha sandaarsado biminharayhi labadiisa sandool sanka doloolkiisaa minkhar la yidhaahaa labadiisa sandolool ha ku sandaarsado yani biyo ha geliyo biyo ha ku jiido kor ha ugu jiido weliba ha dheereeyo min almaa'i biha uma liyanfur haddana ha soo duugsado marka intoo midigta lagu sandarsado diinta sanka lagu geli biya fiif loogu yidhaah in bidx fiif haddana laiskaga soo yidhaaho laiskaga soo daadiyo weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal ida istayqada axadukum min manaamihi midkiin markuu hurdadiisa ka soo tooso falyastantir talaata maraatin saddex goor ha duugsado fa ina shayطaana yabiitu calaa khayaashiimihi khayaashiim waa jamcu kayshuum kayshuumkana waa aclىa qasabatin amta halkaas mxu ahay sanqaroorka ama bacaraarka ah ayaa la yidhaha halkaasuu baryaa habeenkii shayطaanku halkaasuu baryaayo shayطaankana marka biyaha cibaadada iyo dugsigaadaasaa soo ridaaye shayطaanku si isaga soo rido biyaha marka sanka ha geliyo oo weliba mubaalaqa ku samay inuu sooman yahay mooyaane ku fogeeyo biyaha sanka ana iska soo celiyo baabun baabu alguri اlmuxajariina min isbaaqi اlwudu can nucaym bni cabdillaahi almujmir almujmir waxaa wey kii muxua dhuxulaynayey masjidka masjidka nebiga calayh isalaatu wasalaam ninkaa nucaym ibni cabdillaahi la ydhaaho uu muxuu qaacin jiray oo cuudka ugu ridi jiray saasaa almujmir loogu magacaabay qaala ra'aytu abaa hurayra abu hurayra aan arkay buu leeyahy tawaba isagoo weyse qaadanaya faqasala wajha wejigiisii buu dhaqay fa faasbaqa alwudu'a yani akmala alwudu'a weyseqaadkiibuu kaamil yeelo taam ka dhigay uma gasla yadahu lyumna gacantiisii midigta ayd buu dhaqay xataa ashraca ilaa uu geliyey waysaqaadkii uu geliyey dhaqmihii uu geliyey fi lcadudi cudubda mirfaqaanka keliya kuma daynine cudubdu gaarsiiyey biyihii uma yadahu lyusra gacantiisa bidicdu haddana dhaqay xataa ashraca fi lcadud ilaa uu geliyey dhaqidii uu geliyey fi lcadudi uu geliyey uma masaxa bira'sihi madaxiisuu masaxay uma gasla rijlahu lyumna lugtiisa midigta u dhaqay xataa ashraca fi saaq ilaa kubka uu geliyey oo yani kubka uu dhaqay uma gasla rijlahu lyusra lugtiisa bidixda ah ayuu dhaqay xataa ashraca fi saaq uma qaala lii markaasu wuxuu igu yidhi haakada ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yatawada sidaasaan ku arkay rasuulka ilaahay isagoo u weyse qaadanaya wa qaala wuxuuna yidhi qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi antum lquru lmuxajaluuna yowma alqiyaama idinkaa waxaa tihiin kuwa weji cad ee xubna cadcad baa tihiin alguru waa jamcu aqar aqarkana marka waxa l faraska daran ee wejiga cadba aqar la yidhaahaa almuxajaluunana marka waxaa la yidhaahaa neefka xubnihiisu neefka garan ee xubnihiisu adimada mxuu ehm, ahay midabkooda uu midabka kale ka duwan yahay intiisa kale guduudan maalan ama madow mxuu ehm, ahay adimaduna ay cadcad yihiin yaa muxajal la yidhaahaa marka kuwa sidaasaa tihiinoo qiyaamaha iyo wejigiin iyo xubnihiinu ay nuurayaan oo waysaqaadka atartiisa min isbaaqi lwudu waysaqaadka taamyeelkiisa aad taam yeelaysaan sababtiisa ayay la nuurayaan ayb sidaasuu nebigu alayh isalaatu wasalaam yii faman istaaaca qofkii karo minku idinka mida falyutil ha dheereeyo gurratahu weji cadaantiisa ha dheereeyo wa taxjiilahu iyo xubna cadaantiisa ha dheereeyo oo yani muxuu ahay wejiga madaxa qaarka ha la soo dhaqo si ay inta nuuraysa ay u badato xubnahana inta waajibka ee mirfaqeynka ee waajibka aan kaleyon ku daynine ha dheereeyo oo muxuu ahay cududa iyo saaqi iyo waxa ka soo dhaqo iyagana si ay qicada nuuraysa ay ugu badato intaan faman istaaaca minkum ma hadal xadiidkay ka mid tahay mise waa min kalaami abi hurayra abu hurayra hadalkiisi miya oo marka uu sheegay nebiga alay sala slam inta uu ka maqlay buu marka dadka kula teliyo oo dheeraysta uu leeyahay mise intaa nafteeda nebigu ka maqlay intaba waa la yidhaha lakin xaafid ibn xajar sharxiisa albukhaari wuxuu ku rajaxayaa in hadalka abu hurayra uu leeyahay laakiin abu hurayra hadduu xagga xubnaha kolka laga fiiriyo madaxa mooyaane addimada marka laga fiiriyo inuu nebiga alayh salaatu wasalaam arkay isagoo dheeraynaya waa ficilkii nebiga ku caddahayba marka laakiin inuu nebigu yidhi dheeraysta inuu yidhi in kale ayaa marka shakiga ku jira ay tahay ma abu hurayra iska yidhi oo abu hurayra xadiidka ka qaatay mise waa nebigaaba yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ata almaqbara qubuurtuu yimid nebigu alayh salaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi assalaamu calaykum daara qwmi muminiina wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun sidaasuu yihi nebigu alay slam marka sidaas weeye sida sunnaha in loo salaamo dadka qubuurta marka la yimaado salaamtaasaa sunnaha in loo salaamo assalaamu عalaykum daara qwmi muminiin wainaa in sha allahu bikum laaxiquun annaguna in sha allah waa idinka daba imaan doonaa in sha allahudaas marka nebigu alay sala slam uu leeyahay isagoo yaqiin baa tahay in laga daba imaan doono oo la dhiman doono ay yaqiin tahay muxuu insha allahu nebigu alayh salatu salaam u leeyahay inay min baabi tabaruk u leeyahay nebigu alayh salatu slam way suurowdaa inuu taqyiirka insha allahu ku qaydayaayo iimaankaan idinkaga daba imaan doona yani aniguna si aad iimaan ugu dhimateen baan iimaan ku dhiman doonaa uga jeedo marka waa suurowdaa wadidtu waxaan jeclaa annaa qad ra'aynaa ikhwaanana inaan walaalaha iyaga aragno inaan walaalaha iyaga aragnaan jeclaan lahaa buu leey walaalihiisana wuxuu ka wadaa dadka mu'miniinta imaan doona mustaqbalka dhalan doona najaasha qaadimada ummadiisa abu nabiga alayh salatu slam tamaniyaya uu jeclaanaya inuu arko qaaluu markaasi waxay dhaaheen awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuul allah waso ikhwaankaaga anagu ma nihin somaaqana arag ikhwaanka kale sheegaysa ayay yihiin qaala markaasuu yidhi bal antum asxaabi idinku asxaabtaydii baa tihiin alaykum salaam idinku asxaabtaydii baa tihiin wa ikhwaanunaa aladiina lam yaatuu bacdu walaalaha yaguse waa kuwa aan weli imaanin kuwa dambe is imaan doona weeyaan qaaluu markaasay waxay yidhaaheen kayfa tacrifu man lam yaati bacdu min ummatika ya rasuula allah seed u garan doontaa dadkaan weli imaaninee ummaddaada seed u garan doontaa baa layidhi qaala markaasuu yidhi ara'ayta bal ka warran low anna rajulan haddii nin lahu khaylun farda uu leeyahay gurun muxajala oo dardharan oo xubno gargaran uu leeyahay bayna dahraanay khaylin buhmin ku dhex jirta farda aan mx aan lahayn calaamad aan lahayn isku hal midab keliya iyagu farda madmadow oo midabka kale aan lahayn meel kale aan ka caddayn leh ay ku dhex jiraan alaa yacrifu khaylahu miyayna fardihiisa garanaynin qaaluu balaa yaa rasuul allah waa garanayaa baa la yidhi qaala fainahum yaatuuna yawma alqiyaama qiyaama waxay imaan doonaan guran muxajariin iyaga oo weji cadcad oo xubno cadcad oo xubnahoodii ay ifahayaan min alwudu' ayay imaan doonaan marka wuduuca noocaasihi waa inay ummaddan ku khaasahay wuduuca kayfiyadaa loo weyse qaatay xubnahan kale inuu naqaano la dhaqaayo ummadihii hore wuduu way lahaayeen laakiin wuduucooda nooc gaar u ahaa aynan garanayn is uu ahaa ayb marka ummaddiisa calaamo uu ku garanayo weeyaan weyse xubnihiisii nuurka ka soo baxaya wa ana faraquhum cala alxawd ceelalyadoodii baan ahay xawdkaan uga sii horeeya xawdkaan iga soo horeeya alaa layudaadanna waxaa laga laga hori doonaa yani laga celin doonaa rijaalun niman baa laga celin doonaa can xawli darkayga laga celin doonaa niman baa intay kusoo qamaamaana xawlkayga markay ummaddeedu ka cabayso inay ka cabaan iyaguna ay doonaan baa laga waabin doonaa laga celin doonaa xagga naarta loo loo kaxayn doonaa kamaa yudaadu sida looga celiyo albaciiru daal neefka muxuu ahay awrka baadida ah sida looga celiyo darka looga celiyo marka qofk waliba darkiisa uga celiyo kolkuu kusoo qamaamo sidaasoo kalea looga celin doonaa munaadiihim waa u dhawaaqaya alaa hlumaan dhahaya kaalaya kaalayaan dhahaya fa yuqaalu markaasaa waxaa la odhan innahum qad badaluu bacdak waa dooriyeen dabadaa dooriyeen waxaad muxua diintaadii bay bedeleen sunnadaadii ka tageen baa la odhan doonaa faqulu markaasaan odhan doonaa suxqan suxqan yani bucdan bucdan alla fogeeyo alla fogeeyo baan dhihi doonaa man twadaأa faaxsana alwuضuء عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان يعني عتيق عثمان بن عفان عثمان بن عفان ninka xoreeyey oo abaan maxaa la yidhaha xumraan abaan la yidhaaho ba wuxuu leeyahay أna cثmaan بna cafاn radي الlahu canhu dacaa biwaduءin wadu marka la yidhaha kordhaba wowda waa biyaha lagu weyse qaato weeyaan tahuur marka la ydhahana maa yutaaharu bihi weeya laakin wudu haddii la ydhaha la godo waa ficilka wayseqaadka naftiisa wudu la yidhaha biyo uu ku wayse qaatabuu dalbaday waa loo keenay masjidka muxuu ahay daaradiisa isagoo jooga markuu amiirulmu'miniin ahaa weeye radia allahu canhu fatawada'a waa wayse qaatay siduu u wayse qaatay oo cusmaan u wayse qaatay wayse qaadkii nebiga weeye uu leeyahayna waa sida u akmalsan ee loo wayse qaato weeyaan xadiidkan aad u fiiriya xadiidkana ugu kaamilsan xadiid e, tilmaam ka bixinaya wasaqaadkii nebiga alayh isalaatu wasalaam fagasala kafayhi labadiisa gacmood buu dhaqay e, curcuradiisuu dhaqay alaaa maraatin saddex goor uma tamadmada waa luqluqday wastanfara waa duufsaday yani bacda alistinshaaq uma gasala wajhahu wejigiisuu dhaqay alaaa maraatin saddex goor uma gasala yadahu lyumna ila almirfaqi alaaa maraat uma gasla yadh lyusra mila dalik gacantiisa bidixdu haddana sidoo kale u dhaqay uma masaxa ra'sahu madaxiisu masaxay marka waa iska ilaaqay kan kale laakiin madaxa siduu u masaxay sidii cabdullaahi ibnu zayd uu tilmaamayba marka ahayd nebigu alayh salatu slam siduu madaxa u masixi jiray uma gasla muxuu ahay rijlahu lyumna lugtiisa midigta uu dhaqay ila alkacbayni alaaa maraat ilaa anqawyadu dhaqay saddex goor uma rijlahu uma alyusra ta bidixda mila dalika sidaas kale madaxiisa yarya marka isaga tira looma sheegin tira looma sheegin axaadiidtuna badankeedu sidaas u badan tahay in iska idlaaqdo oo masax bira'si la yidhaaho qaar hal mar ka dhigaysana waa jiraa hal xadiid abu daawuud uu warinaayo oo isagu saddex sheegayna waa jiraa laakiin axaadiidta badankeedu tira waxba kuma qaydiso hal mar marka waa ku filan tahay madaxa isaga ayb uma qaala markaasu wuxuu yidhi cusmaan baa wuxuu yidhi ra'aytu rasuula الlahi salى الlahu عalayh wasalama twada'a naxwa wuduءi haada rasuulka ilaahay baan waxaan arkay isagoo u weyse qaatay sidaa aan weyse qaatay kole weyse qaatay asxaabtii nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyo khulafaa uraashidiin gaar ahaan maashii nebiga iyo dadka sidaa ugu jeli jireen oo camaliyan ugu tusi jireen weyse qaadkiisii iyo salaadiisii iyo xajkiisa siduu ramyiga u samaynayay siduu toobka u samaynayay iyo bay u tilmaami jireen dadkuna waa ka codsan jireenoo naqsusiya bay odhan jireen dadka sida nebigu u isqaalan jiray iyo siduu tukan jiray iyo uu dhihi jiray ayb marka dadka ahlu cilmiga ah dadkaay muxuu ahaaye ay waxbaraan ee muxuu ahay iyaga muxuu ahaaye cilmigooda ku kalsoon inay camaliyan sidaa ugu tilmaamaan oo acmaashii nebiga caleyh salatu wasalaam sidaa ay ugu jilaan ayaa loo qaatay sidaasaan arkay rasuulka ilaah uu isa qaatayba uma qaala markaas rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilah baa wuxuu yidhi man tawada'a qofkii uu weyse qaata naxwa wuduu'i waysaqaadkaygan kada oo kale haada ee kan ah uma qaama istaago salaad u kaca farakaca tukada ragcatayna laba ragcadood tukada laa yuxadiثu fiihimaa nafsahu naftiisa aanu u sheekaynan waxaan salaad ahayn qalbigiisa aanu kusoo dhacaynin gufira lahu maa taqadama min dambi shardigaasa ugu daran laba ragcadood oo naftiisa aan salaadda moyax kale kusoo dhacaynin wax adduunya qalbigiisa aanu kusoo dhacaynin qofkii tukada intuu sidaa waysaqaadka kaamilka u waysaqaato wasaqaad isbaaq alwudu uu la yimidna wasaqaato laba ragcadood sidaa ana tukada gufira lahu ma taqadama min denbih qaala ibnu shihaab ibnu shihaabin izuhri cabdullaahi ibni muslim baa la yidhaahaa ibnu shihaabin izuhri waa nin taabici oo aad iyo aad caalim u ahaayo xadiida muxaa akbar eh, culama taabiciin buu ahaa xadiidka ugu badnaa wa kaana wuxuu ibnu shihaab izuhri yidhi wa kaana culamaa'una culammadayadii waxay ahaayeen taabiciintii iyo saxaabadii ahaa yaquuluuna kuwa yidhaahay ahaayeen hada alwudu'u asbaqu maa yatawada'u bihi axadun lisalaa wudu'an kada cusmaan uu weyse qaatay ee nebiga alayh salatu wasalaam wudu'iisa uu ku jilayo si uu qof salaad ugu weyse qaato ugu kaamilsan weeyaan sidaas marka uu nebigu alayh salatu weyse qaadan jiray asxaabtiisi u tilmaameen alla isku dayo qof waliba isku dayo inuu sida u weyse qaato wixii caado sidii caado isaga u ahay u weyse qaadan jiray iyo ha muqaaranaya marka dantada qof walba sidaa ma u weyse qaadataa mise sidaa si ka gedisan baad u weyse qaadataa haddaad sidaa si ka gedisan u weyse qaadato waa inuu weyse qaadkaagii marka uu wax u dhiman yahay marka sidan isku day inaad qof walba u weyse qaadato can xumraana أن cثmaan رadي الله عanه qاal qاla rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم man أtma الوضuءa kama amarahu الlah taعaalى sidii sqaadka qofkii u kaamil yeelay sidii alla uu u faray faالصalawaaت الmaktuubaat salaadaha waajibka ihi kafaaraat lima baynahuna wax u dhexeeya ayay dembi dhaaf u yihiin dembi dhaaf ugu yihiin salaad waliba iyadii salaadii hore inta udhexaysay ee dembiga bay tirtiraysaa ayb marka waa riwaayo kale marka xadiidkiisana وعn cثmaan رadي الlه عanه qaala samictu rasuul الlahi slى الlه عlay slam yquul man twadaأa lisalaati salaada qofkii u weyse qaata faasbaqa alwudu' wayseqaadka kaamil yeela uma mashaa ila asalaa almaktuuba salaada waajibka uu u socda fa sallaaha tukada maca annaasi dadka la tukada marka gurigiisa intuu ku wayse qaato wayseqaad kusii socda oo dadkii marka la tukada ama wuxuu yidhi maca aljamaacati la tukada buu yidhi ow fi lmasjidi ku tukaduu yidhi gufira lahu maa taqadama min dembihi waa loo dhaafaa wixii dembigeeda ka horreeyey oo dhan baa loo dhaafaa yani wixii iyadiiyo salaaddii hore u dhexeeyey baa dembi walbao lagu dhaafaa ee saqaa'irta ah baabu isbaaq alwuduءi cala almakaari almakaari waa jamcu makrah waa xaalaadka ay naftu karhanayso ee naftu muxuu ahay qofka ay inuu weyseqaadka kaamil yeelo ay karhanayso markuu qabow jiri iyo markuu mustacjil yahay iyo waxyaalaha sidaas oo kale ama kolkay kulol yahay biyahana ay kulol yihiin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alay waslama qaal alaa adullukum miyaanan idin tusinaynin calaa maa yamxu allahu bihi alkhaطaaya wuxuu ilahay dunuubta ku tirtiro wayarfacu bihi darajaat darajooyinkan u ilahay kor ugu qaado qaaluu balaa yaa rasuula allah haaba rasuulka ilaana tus qaala isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih weesaqaadka oo lagu taam yeelo xaalaadka ay naftu karhanayso lagu taam yeelo aadan waxba ka degdegin waxba biyaha qabowgooda aadan nicin aad si fiican u weyse qaadato wa kasratu lkhutaa tallaabooyinka badidooda badintooda ila almasaajidi masaajida loo socdo talaabada la qaaday midka loo sii socdo dherarkeeda iyo farabadnideeda baa iyaduna taasoo kale ah waintidaaru salaati salaada sugiddeeda bacda salaati salaad dabadeed la sugo salaad midka aad tukatay tii kale aad ku sugta masjidkii waad sii fadhido kolkaad maqribkii tukatay maalan cisho aad ku tukatay kolka casarkii tukatay maqribkii aad ku sugto maalan fadalikum aribaad kaasaa ah ribaadkii ah ribaadka ilaah qur'aanka uu ku sheegay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu uu leeyahay kaasaa ah ribaadka kaamilka aha ee la isfaray kaas weeyaan ribaadkana marka heegan ahaantaa la yidhaahaa marka isagoo dagaal cadowga heegan loogu ahaado o laisu diyaariyo ribaad buu ka mid yahay cibaadadii intaan weli waktigeedii imaan ila jihaadkuba cibaado weeyaan ribaadka adugu waxaan cumuuman waxaa la yidhaahaa cibaadadii oo weli waktigeedii aan la gaarin inu diyaar loosii ahaado marka hadday jihaadkii tahay oo hubkii iyo loosii hagaajisanayo oo dadkii loosii tababarayo oo xuduuddii muxaa taxsinaad lagu samaynayo oo kol la isu diyaarinayo cadowga hadduu dagaal inaga dhaco sidii looga guulaysan lahaa waa ribaad cibaadadii waktigeed intaanu galin laisu sii diyaariyo ribaad weeyaan weliba ribaadka sii weynaa waa salaada oo intaan waktigeeda weli la gaadhin lasii sugo baabu tablugu alxilyatu xayu yablugu alwudu xilyada waxaa waxaa laysku qurxiyo dahabka la xidho kaasaa xilyo la yidhaahaa marka mxuha jannada dahab baa lagu xidhanaya raggu dahab waa xidhanayaan iyo xariirba waa xidhanayaanoo adduunkaasa mamnuuc buu ka yahay marka qofku weyseqaadku halkuu gaadhsiin jiray ayaa xilyadu u gaadhaysaa waa ka ilahay yuxallawna fiiha min asaawira min dahab uu leeyahay marka asaawir waa jamcu siwaar siwaarkan waxaan gacmaha la gashaday dahabka ah baa la yidhaahaa marka dahabka qof waliba halkuu weyseqaadka gaadhsiin jiray ayaa loo gaadhsiinaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal an abi xaazim abu xaazim salamaة bnu dinaar ayaa magaciisa la yidhaha abu xaazim alacraj ayuu ku magac dheeriya waa taabici isagu qaala kuntu khalfa abi hurayra abu hurayraan ka dambeeyey wa kaana yatawada'u lisalaati salaadduna u weyse qaadanayey fakaana yamuddu yadahu gacantiisuu dheeraynayey oo yani biyaha muxuu meel sar gaadhsiinayey xataa yabluga ibطahu ilaa kilkilada ka gaadho ilaa kilkilada uu ka gaadhsiiyo uu gacanta aad uu mxuahay usoo dhaqaayay faqultu lahu markaasaan waxaan ku idhi yaa abaa hurayra ma hada alwudu shaqaadkana muxuu yahay abu hurayro faqaala markaasu wuxuu yihi yaa banii faruuq antum huna ma halkanaad joogtaan faruuq waxa uu leeyahay waa nin oo muxua min awlaadi ibraahim ka marka carabtuna awlaadu ibraahim bay ka mid yihiin carabtan shamaaliyiinta ah abu hurayra isagoo yamani buu ah ibraahimi ma aha waa qaxfaani marka wuxuu leeya mxuahay ilmo farruqo ma halkan adinku joogto miyaa arkaysaan aw muxuu ah, leeya low calimtu annakum haahunaa inaad halkan joogtaan haddaan idin ogahay ma tawada'tu hada alwudu sidaa umaanan waysa qaateen samictu khaliilii sala allahu alay slm rasuulku u jeedaa saaxiibkay baan waxaan ka maqlay yaquulu isaga oo leh tablugu alxilya dahabku wuxuu ka gaadhaa min almu'min xaysu yablugu alwudu waysaqaadku meeshu gaaru ku gaara marka waysaqaadku halkuu gaaruu ku gaaraada ma halka faralka ah keliyabaa mise waa halka isagu u gaarsiiyo abu hureyra marka wuxuu u fahmay halkuu qofku gaarsiiyo inay tahay qof waliba halkuu waysaqaadka gaarsiiyo yaa dahabka loo gaarsiiya marka inuu dahabka ii bato gacantoo dhan dahab lehga buuxiyaan rabaa uu leeyahay taas isagu marka u fahmay ayb baabu man taraka min mawaadic lwuduu'i shaya gasalahu wa acaada alwudu qofkii mxuaha intii la dhaqaayo wax ka taga waa inuu meeshii kolkuu arko inuu ka tegay meesha caddaankeeda u arko waa inuu soo celiyo intii uu dhaqo intii ka dambaysayna uu soo celiyo ilan tartiibka baa waajibi marka an jaabirin radي allahu canhu qaala أخbaranii cmar bn الخaطaabi radي allahu canhu أna rajula twadaأa fataraka mawdica ظufrin calaa qadamihi ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed in ciddi qadarkeed leeg ayuu wuxuu ka tegay muxuu ahay lugtiisa fa absarahu nabiyu sala allahu alay slam nabiga arkay fa qaala markaasu wuxuu yidhi irjic fa axsin wuduu'aka wayse noqo oo si fiican u soo wayse qaado farajaca waa noqday uma sallaa marka muxuu fa axsin wuduu'akada yaa marka waxaa laga qaatay ixsaanki inuu kamid mid yahay tartiibkuna ka mid tahay marka horta meesha waa in iyadu inu waa laami intii ka dambaysayna marka iyadana inuu dhaqaayo marka soo celinta uu soo celinayo tarjamada uu sheegayo wixii ka horreeyey maaha wixii ka horrey waxba soo celin maayo intii xubinkii buu intii ka dhaqaayaa intii ka dambaysayna waa dhaqaya maala lugta midigta hadday ahayd lugta bidixdaana waa ku daraya baabu ma yakfi min almaai fi lgusl wاlwudu can anasin radi allahu canhu qaala kana nabiyu sala allahu عليه wasalam yatawada'u bilmuddi wayaqtasilu bisaac ilaa hamsati amdaad nebigu alayhi salaatu wasalaam hal mudna waa ku weyse qaadan jiray koomba yar wuu ku weyse qaadan jiray hal saacana waa afar mud ah waa ku weysan jiray ilaa shan mud yani hal saac iyo mud yani hal saac iyo rubuc hal suus iyo rubuc wuu ku weyse qaadan jiray hal suus ama hal suus iyo rubuc wuu ku weyse qaadan jiray ku qubaysan jiray waana tima badnaa nebigu alayhi salaatu wasalaam ayb jaabir markuu sidaa u sheegay ee nin uu yidhi ani iguma filla waa inoo iman doonaa xadiidka dheere jaabir insha allah kitaab alxaj buu inooga iman doonaa sida ugu jawaabay jaabir ugu jawaab waa timabadn waa iguma filla qofkii yidhi jawaabtuu jaabir siiyey baabu lmasxi cala alkufayn can hamaamin hamaam ibni munabbih qaala baala jariirun jariir baa kaajay jariir min cabdillahi albajari radia allahu canhu yaa kaajay uma tawada'a waa wayse qaatay wamasaca calaa kufayhi kaarbooyinkiisii ayuu biyaha korka ka mariyey qof waxaa la yidhaahaa kabta oo inta aan aqarisa baa la yidhaahaa kuwaasaa la yidhaahaa marka wax kasta ha ka samaysnaato ama idiin ha ahaato ama qara tu ku socda ahaato tu kakor ka hoos gashado waxay noqotaba marka kolkii iskaarbaas ugu jiraan buu gacantan korka ka mariyey intuu iska bixiyey ma aanu dhaqin faqiila waxaa la yidhi atafcalu haada masaasaad yeelaysaa faqaala markaasuu uhi nacam ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama baala uma tawada'a wamasaxa calaa kufayhi waxaan arkay rasuulka ilaahay intuu kaajay oo wayse qaatay kufaynkiisa masaxay qaala acmash acmash baa wuxuu yidhi qaala ibrahim ibrahim baa acmash waa kaynu soo marray magaciisa waxaa la yidhaahaa sulaymaan ibn ibni mihraan baa la yidhaha acmash waa laqabkiisa ibraahimkan waa ibraahim الnakhaci ibraahim ibn yaziid annakhaci oo ninkuu xadiidkan ka maqlay ah wuxuu leeyahay kaana yucjibuhum waxaa cajab gelin jira oo ay jeclaayeen yani culamaau taabiciin waxay jeclaayeen hada alxadiid xadiidkanay jeclaayeen ila wuxuu u fasiray muxuu ahaay axaadiid eh, kale iyo iyo aayaddu u fasiray dadba waxay rumaysnaayeen oy dhihi jireen nebigu alayh salatu slam markuu masixi jiray hubeenka uu masixi jiray waa intayna suurat almaa'ida soo degin bay ahayd markii suuratulmaa'ida soo degtay ee lugaha dhaqidooda la faray masxiga waa la waa la nasakhay saasay odhan jireen lakiin marka xadiidkan kada markaan nimankii culamadu taabiciin ahaa ay aad u jeclaysteenoo jariirwalaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh